بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري بن سابوري رحمه الله kitaabu alqasaama qasaamadiibu ku saabsan yahay walmuxaaribiina iyo kuwa la dagaalama muslimiinta oo naftooda iyo maalkooda iyo cabsigelin ku sameeya walqisaas iyo qisaasta lagu samaynayo qofka jaaniga ah ee xadgudba waddiyaad iyo makta ku saabsan wixii naf ku naf ah oo la dilo ama wixii naf aan ahayn oo xubnaha qofka ah diyadiisa iyo magtiisa kitaabalxuduud bay ka dhigan tahay baabulqasaamati qasaamadii buu ku saabsan yahay qasaamadu waxa weeye aymaanun mukarara bidacwaa qatiilin bidacwaa qatli qatiilin bituhmatin maca qariinatin wa lawthin qasaamadu waa dhaaro mukarara oo la soo celceliyoo badan konton dhaarood oo qofka uu ku dhaaranayo dad uu ku sheeganayo inay qof ka dileen dadka ayaga ahee lagu sheeganayo la tuhunsan yahayna waxaa muuqata ama jirta tuhumo iyo dacwo iyo qariina oo qofkaasi dadka loo lagu tuhumsan yahay waa dad tuhmadaas ayadaa ay ka dhaxayso oo cadaawad iyo loo malaynayo inuu asagaasi ay wax dhex mareen hadda ka hor iyo hanjab ay u hanjabeen iyo dhexdoodoo laga helo meydkiisii iyo arrimaha noocaas oo kalea yaa lagu dhaaranayaa qofka waxaa dilayna lama garanayo oo hebel weeye laguma dhaar yani lama hubo biyaqiin laakiin bidani alghaalib malo iyo dhanniga wuxuu haalib kuu tusayaa in qofka wax dilay uu qorfan yahay laakiin maada arkeyna markuu dilaayo walidaalika qasaamadu waxaa weeyaan ishkaalaad bay leedahay waxay khilaafsan tahay masaa'iisha sharciga qaar ka mid a ah waa midda koobaade qof aadaan arkaynin dilkiisii inaad ku dhaarato inuu ku dilay ama uu qofkaadii dilay tarjiixan bidanni alghaalib iyagoo malaha ah la rajaxayo waa midda labaadee dhaartu waxaa lagu yaqaanaa hal dhaara inay noqoto oo qofku uu yidhahdo wallaahi hebel baa saa yidhi ama hebel baa waxaa igu sameeya ama hebel baa xaqayga qaba ama kama qabo uu dhaho muddo calayhigii laakiin middan konton dhaarood wey oo ay ku dhaaranayaan warasada iyo dadka dhaxalka leh ama qaraabada u ah qofka la dilay waxayna ku dhaaranayaan qof mucayana ree hebel baana dilay kuma dhaaranayaane shakhsigaa hebel la yidhaahdaa na dilay bay ku dhaaranayaan konton dhaarood baa laga dhigi dhaari waa la badinayaa taana waxaa weeyaan likiladii wa shiddati xurmati dimaa dhiigga qofka muslimka adeega la adkeeyey iyo sidii shareecadu ay u cuslaysay daraaddeed weeyaan intaasoo dhaara la iskugu geeyo ta saddexaadna asalka waxaa weeyaan yaa dhaarta waxaa dhaarta muddacu calayhi qofka waxaa lagu sheeganayaa muddaca calayhiga la yidhaahdo markii muddacigii uu bayino iyo caddayn waayo kii lagu sheeganayana uu qiran waayo inuu dhaarto ayuu isku furan bikhilaafi qasaama waxaa lagu bilaabayaa mudacigii baa laleeyahay dhaaro markaa hadduu diido ma muddaco caleyhi laadaya ayaduna way dhacdaa waa sanaadir in mudaciga uu dhaarto masalada waxaa qadaa rasuul lah sal slam bishaahidin wa yamiini اlmudaci mudacigii hadduu laba maqhraatia laga rabay hal maqhraati hadduu keeno wuxuu ku kabaayaa dhaar buu ku kabaayaa meeshaasay dhacdaa mudaciga inuu dhaarto masalatu nukuul ayadana way jirtaayo muddo caleyh hadduu diido laakiin qasaamadu toos marka horeba waxaa lagu bilaabayaa mudaciga inuu dhaarto konton dhaarood waxay ka mid ahayd masaaisha isha jaahiliyadu jiri jiray sharcigana uu qiray oo sugay fi lbukhaari waxaa ku sugan qisadii ay ku bilaabatay qasaamada cabdilmuطalib oo nabiga calayhi salaatu wasalaam awowgiis ah oo quraysh iyo reer maka madax u ahaa oday odaygiisii muxuu ahaa ma boqor u ahaa ma ugaas waxaa tidhaahdaba ka dambeeyeen oo muhaab ahaa ayay wakhtigiisii dhacday nin reer banu haashim oo nabiga qowskiisa calayhi salaam yaa wuxuu geel u raaci jiray nin reer yamaneeda geela carabtuna waxaa lagu yaqaanaa neef walba iyo dabarkiisi buu wataa neef walba iyo dabarkiisi markuu daaqaya xataa waa la dabrayaa dabarkaasu ku siriksan ku siriksan wax ku cuncun nagaarkay wax ku googoosanaya hadhow markii lasoo xareeyana waa inay neef walba dabarkiisi lagu hingaxo ay saa ku fadhiistaan marka ninkii yemanigaabaa wuxuu arkay marka koowaad waxaa soo maray nin reer banu qowskiisa ah banu haashimkii geela la jiray oo neef u raran yahay neefkiina uu ka go'ay xarkihii darbaallada ku xidhnaa marka wuxuu yidhi curwat aljawaaliq xariggii aan ku xidhan lahaabay sii markaasuu deen ooga furay geelii mid ka mida buu ka furay markaasuu ogu xidhay oo yidhi ku xidho rarkii kaa buubaayey hadduu hadhow imaaday ninkii geela lahaa reer yamaneed wuxuu arkay geeli oo wada fafadhiya oo neef geelana uu iska soo socdo oona dabranayn warawey buu yidhi neefkan dabarkiisii nin qaraabadaydaa isoo maray maanta oo xariggaasaan ku kaalmeeyey ul buu qaadoo ku dhibaandhibiyey ushiiyaa ku qotonsatay wadnaha kaga dhacday isagoo warfaadaya kii geela lahaana uu iskaga tegey yaa waxaa soo maray nin kale oo reer yamaneeda markaasuu wuxuu yidhi nin yahow ma gaari kartaa maka ma tegi amay hadda ooma socda buu yidhi mar allaala markaad tagto ka dhex dhawaaq dhexdoodao yaa quraysha dheh markay kugu soo yaacaan yaa ree hebela yaa banu haashima saa u socota cabdulmudarib awal dheh odaygii cabdimudalib aha markaad u tagta waxaad tidhaahdaa ninka hebelen geel u raacayay baa idilay ninkii waa dhintay kii warka loo gudbiyey intuuna tegin kii geela loo raacayey baa reerkii u tegey tacsiiba ugu tegey wuxuu yidhi ninkii waa dhintay ogaada si fiicanna waanu u xabaalay waan isku lahayn baa la yidhi inaad wanaaggaasi aad samayni qofka haddii tii ilahay ku timaado si fiican u xabaashay mahadsanid baa la yidhi sidiibuu ku tegey waadan buu imaaday kii fariinta loo soo furay faray markuu ka dhex dhawaaqay waree hebelow waree qurayshew waree cabdihaashim away cabdimudalib waa kan ninkii hebel ahaa ee waagaasi dhintay warkiisa ma haysaan ninkaa waan maqlay inuu bas u dhintay maya ee eh, ninkaasaa dilay buu yidhi saasuuna u dhintay aminkii baa qabiilkii ninkii laiskugu yeelay way inkireen dhaartaa la yidhi konton iyaga ka mida ah la yidhi dhaarta ti xarabka lagu soo kuusay oo kacbada la keenay kontonkii laba mid ka mid a ah wuxuu yidhi haddii mag la dhaho meeqaa igu soo hagaagi laheyd konton baan magti waa boqol moogtahay kontanka annagaas waxaa qof walba ku soo hagaagila laba neefoo geela sooma ahaa qabsada labadan geelo idaaya dhaarta iga daaye sagaaliyo labaatan baa waxaa soo hadhay afartan iyo sagaal kuna hooyadiibaa abti mid kalena abti baa loo ahaayo hooyadiibaa reer quraysheed heedo ayadii baa ku hawoogatoo tiri wiilka kacbada ha igaga dhaaranina way ogaayeen kacbada haddii been lagu dhaarta in la halaagsami kiina waxaa la yidhi gabadha bararteeda naga dhaafiya oo ilmaa usii daaya waxaa soo haray afartan iyo siddeed afartan iyo siddeeddii soo hadhay ayaa dhaartay kacbadii ku dhaartay hadday dhaarteen oy dareereen oy baxeen dhexda ayagoo sii socdaa yuu roob roob baa qabtay buurihii mid ka mida ah qorafkeedii bay gadoohdheen aan ka ashiiro oo aan halkan ayadaa aan gallo oon biyaha roobka ka gallo buur baa kusoo duuntay halkii bay dhammaantooda dhammaadeen oo wada dhinteen marka masalada iyadaa khasaamada way jiri jirtay shareecadeennana way sugtay si ay qofkii asaga ahaa ee lagu tuhmaayey lagu dhaarto haddii la dhaarto maxaa ka dhalan hal tahbutu hal yatbutatahbutu alqisaas aw tahbutu diya baa lasku hayaa qofkii lagu dhaartay ma la qisaasi ma la dili mise diyo iyo mag baa baxaysa khilaafun bayna alculamaa ay isku hayaan qala اlmusنifu raximah اllah xadaana qutayba bnu saciid ibnu jamiil ibnu dariif اlbaqlani qala xadaana layth ibnu sacdin اlfahmi an yaxya ibnu saciid alqaطaan can yaxya ibnu saciid alansaari can busheer bn yasaar can sahl bn abi xatmata radia allahu canhu qaala yaxya isagu wuxuu yidhi ibnu saciidkaas waxasibtu qaala inuu yidhaan u malaynayaa ninka la yidhaahdo busheer bnu yasaar wa can raafic bnu khadiijna waan ka wariyey oo bushayr binu yasaar laba sheekh buu leeyahay laba saxaabi sahl bin abi xafma iyo raafic binu khadiijin calaa shakin fii raafic binu khadiijin cinda yaxya bnu saciid baa shakisan wuxuuse hubaa sahl inuu ka wariyey qaalaa waxay yidhaahdeen labadaa saxaabiba kharaja waxaa baxay cabdullaahi binu sahl binu zaydin saxaabigaas la yidhaahdo waa muxaysatu binu mascuud ibnu zayd ilmaadeer weeyaan labadaa nin baa baxay madiinay ka tageen xataa idaa kaana bikhaybar markay khaybar joogaan oo magaalo yuhuuddu ay deganeed oo laga qabsaday laakiin deganaada oo beertaana ka shaqeeya la yidhi oo magaalada madiine ka durugsan ayay tageen timir badan bay laheyd waa dhul beereed bay ahaa beer badan meelahaasaa xoogow loo doontay bal uun in wax laga soo helo xataa idaa kaana bikhaybar tafaraqaa waxay ku kala tageen fii bacdi maa hunaalik meeshaa wixii ka baxay oo geedi iyo beero ahaa baa lagu kala tagay oo muxaysana meel buu beerta ka galay cabdulaahi bnu sahal bnu zaydin dhinac buu ka galay uma idaa muxaysatu muxayse waxaa ku soo kediyey ou helay idaa muxaysatu yajidu wuxuu helay cabdullah cabdallah binu sahalkii la socday ay maadeerka ahaayeen oo qatiilan ay maqtuulan la dilay ayuu arkay ninkii oo wuxuu arkay la dilay oo galgalanaya dhiiggii ku galgashay oo geetimireed salkeed xawdkii iyo darkii loo sameeyey biyaha inuu celiya loogu talagalay ceel ahaan taha halkaa lagu dhex riday oo ku dhex dhintay buu u yimid fadafanuu waa xabaalay uma aqbala wuxuu soo aaday ilaa rasuuli illaah nabiga calayhi salaam iyo madiinuu yimid hadduu yimid warkii buu ku soo dhex riday reerkii huwa asaga iyo waxaa nabiga soo aaday wa xuwaysa binu mascuud oo ay walaala ahaayeen muxaysaha iyo wa cabdiraxmaan binu sahal oo cabdullaahi binu sahalkii la dilay walaala ahaayeen saddexdaa nin oo labana walaalo yihiin labana ay midka kalena ay yihiin oo ka socda ninkii cabdullaahi binu sahal la dilay yaa nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam wa kaana asqara alqowm cabdiraxmaankan wuxuu ahaa saddexdaa nin midka ugu yar buu ahaa da ahaan fadahaba cabduraxmaan baa wuxuu damcay liyatakallama inuu hadlo qabla saaxibayhi labadii nin ee kale oo ka waaweynaa intayna hadlin inuu hadluu damcay maxaa yeele huwa akhuuhu saaxibu dam weeyaano waa waaridka waa dhexli lahaa isagaa kixiga marka wuxuu is yidhi hadal adaa masaladan iska lehe ama muxuu ahaa qadiyadan adaa iska lehe faqaala lahu rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam nabigaa wuxuu ku yidhi kabir weyne alkubra fi sini baa loo jeedaa weynida xagga da'da ah waa hormari baa layidhi waa lagaa weyn yahay labada nin ah kaa hor hadlaan weliba labadoodana midka weyna sii hadlo kii kalena waa la joojiyay isaguna marka waxaa weeyaan fasamata waa aamusay fatakallama saaxibahu baa hadlay isagiina kadib uu ka daba hadlay markii labadii kale hadleen waa ixtiraamka ay shareecadu leedahay ee dadku sidii da-da iyo weynaka in la fiiriyo haddii la joogo meel in la hadloo rabo odayaasha iyo dadka weyn iyo qofka weyn baa hadli allahuma inay idmaan oo hadli faseexadooda iyo ay u arkaan in xogta ay isku toosin waayeen waa gaar idanka laakiin ayagaa xaq u leh oo iska leh in lagu horumariya hadalka keliya ma aha hadalka ee meelo badan baa la ictibaariyaa weynida ayaa la ictibaariyaa xataa salaada haddii intii kale laiska mid yahay oo qur-aankii iyo fiqigii fidiin iyo hijradii iyo arrimahaasi laga siman yahay waxaa lagu horraysiinaya lagu xejisinayaa oo labada qof lagu kala saaraya alkibar wasin da'da ayaa lagu kala hormarinayaa saas darteed min alkhada waxaa ka mid a ah waxyaalaha khada ah markii wax la qaybinayo oo xoogo muraad iyo meel la fadhiyo inuu qofka wax qaybinayo uu yidhahdo midigteedaan ka bilaabay wixii asqarulqowmi uu fadhiyo mid yaroo xagga midigtiisa fadhiyo inuu ka bilaabo khalad weeyaan wuxuu ka bilaabaya midka weyn walow bartanka baa fadhiyo walow geeska kale ha fadhiyo kaas lagu bilaabay kadib bay midigtu socon midigtu waxay ka bilaabaan bacda almubtadi midka wax bilaabay gadaashiisa alyamiinu bacda almubtadi bu imaam nawowi fi riyaad saalixiin baabulyamiinu bacda almubtadi buu baabaystaa marka qof allaala qofkaad is leedahay wuu u mudan yahay oo xurmo ama da ama cilmi ama kada ama waalidnimo iyuu mudan yahay kaasaa laga bilaabi midkaa midigtiisa ay ka soconaysaa marka hawshu sidaas weeyaan marka nabigu wuxuu yidhi aamus lagaa hor hadle fatakalama saaxibahu labadiisa saaxiib baa hadlay watakalama macahumaa isaguna markay hadleen wuu ka dabahadlo daba hadlay fadakaruu lirasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam nabiga waxay u sheegeen maqtala cabdilaahi binu sahl ninka cabdilaahi binu sahlaa waa la dilay wax kalena kuma tuhmayno ilaa yahuud mooyeene liannahu qowmun hadar waa niman ballanta ka baxa oo cadaawad badan ashaddu nnaasi cadaawata aladiina aamanuu alyahuuda waladiina ashrakuu waa dadka ugu cadaawood badan ee muslimiinta ugu nacab wey meeshana ayagaa deganaa qof kale oon u malaynayna inuu ku dhiiraday saxaabigaa dilkiisa ma jirto nabi allow faqaala lahum nabiga wuxuu ku yidhi ataxlifuuna hamsiina yamiinan fatastaxiquuna saaxibakum ha ahaatee laabudda min muruuri duruq alxukm haddii calaamo kasta ay jirto waa in la maro qaabkii xukunka ahaa ilaa annahu haddaadan hebel adan aan la dhihi karin qaadigu iskama xukumi karo ayagii baa laleeyahay ya dhaartaadee ataxlifuuna ma dhaananaysaan khamsiina yamiinan konton dhaarood fatastaxiquuna saaxibakum ma mudanaysaan saaxibakum saaxiibkiin yacnii saaxiibka waxaa loo jeedaa kii wax dilay maanta lagu wadaa damma saaxibakumna waa la dhihi karaa aw qaatilakum kii ina dilay qaatilakum midkii ina dilay ma mudanaysaan hebel baana dilay markaa dee gacanta intaad dhigo dhigood qabsataan ama qisaasta ama diyadii magta ka qaata qaaluu waxay dhaheen wa kayfa sidee baan naxrifu u dhaaranaynaa nabi allow walam nashhad annagoon goobjoog ahayn markii ninkan la dilaayo maana arkaynin tuhmo iyo dannulkhaalib iyo mala xoog badan baan wadannaa laakiin shaahid hebel weeye ma dhihi karno qaala nabigu wuxuu yidhi fatubri'ukum yahuudu yahuud baa markayska kiinbari yeeli oo inaga dhaaran bikhamsiina yamiinan konton dhaarood bay dhaaranayaan inan ninkaas ayna dilin qaaluu waxay dhaheen wa kayfa naqbal seenu aqbalaynaa rasuul allow aymaana qowmin dad dhaarahood kufaarin gaala ah waa gaal innahum laa aymaana lahum dhaar iyo cahdi iyo ballan midna ma yaqaanaan way iska dhaaranayaan allihii abuurtay bayba ku beeniyeen oy diideen diintii oo dhan bayba diideen iyo qur-aanki rasuul alleh marka inay dhaartaan way u sahlan tahay nabi allow dhaarta haddaad tidhaahdee hanugaha anugu sii daynin falammaa ra'aa markuu arkay daalik arrinkaas cakiran iyo arrintaas culayska galay iyo meeshaas sakanta ay gashay hawshii rasuulullaahi markuu arkay calayhi salaam acdaa wuxuu bixiyey caqlahu diyadii saxaabigii macnaha de waa arrin gar ah wey nimankan waxay dhaheen annagu maana arkin ayaguna dhaarta dib way iska dhaaranayaan meesha maxaa ka soo bixi waxaa ka soo baxaysa saxaabigii inuu hadur noqdo oo dhiiggiisii uu wax soo qaad uu noqdo oo waxba ka soo qaad uu noqdo tanaa ka ratimaysa nabiguna waa diiday saxaabi jaliil oo la dilay in dadkiisii sidaa ay ku sabraan oo la yidhaahdo khalaas hadee lama hayn wxii dilay yaa dilay yaa dilay saa lagu kala tago nimanka ayaga cuqdad iyo qalbi xumo iyo niyad xumo baa ku dhacaaya murug aan weligoed ka hadhin iyo warkutaallana way ku hadhi qofka muslimka dhiiggiisii sidaa inuu ku taga lama rabo qof baa la dilay annaga maana dil maana dilin baa le gacmaha loo kala rogay meel cariiri iyo zaxmiyo meel isku tuurtuuraayabuu ku dhintay qofka asagaa ah, haddii la waayo wax la saaro waa in magti iyo diyadii dowladdu ay bixayso dowladdaa bixinaysa baytumaalka muslimiinta dowlad islaam hadday jirtay laga bixinayaa howlaha caamka ee dhaqaalaha ee muslimiintu ay wada leeyihiin ayaa laga bixin marka haddii kalena waxay u soo noqonaysaa dadka eh, muslimiinta hoggaankooda haya ama madax u ah ama culummo u ah ama qudaada u ah dadkaasaa u istaagaya oo siday dadkaasi wax ugu celin lahaayeen falkooda gelaya si ay arrinta halkaa ugu dhammaatan ayaguna loo sabarsiiyo qaala waxadaanii cubaydullaahi bnu cumar alqawaariiri qaala xadaanaa xamaad ibnu zayd bnu dirham qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can musheer ibni yasaarin can sahl bin abi xadmata waraafic bn khadiiji biduuni shakin wada ana muxaysata bn mascuud cabdallaahi bina sahlin oo kala diri doonaa indalaqaa way tageen qibala khaybar xaggaayo khaybar bay aadeen yahuuddii beerahoodii bay dee madaxoogo kasoo qarqaraabto kasoo kabarweysta fatafaraqaa waxay ku kala tageen fii naqli geedihii timirtahabaa nin walba ka galay faqutila cabdullaahi bnu sahl baa la dilay yahuuddi baa meelaha ku heshay oo dilay cadaawadoodii qarsooneed fursad haddayba qof muslima ka helaan ma badbaadinayaan waa niman aad u xun nimanku dadkaad aragtay falastiina siay u galeen waad aragtaa caruur iyo dad birmagaydha masaakiin waxba aan haysanin waxay la dhacayaan hubka ugu daraa nuclear xataa ku dhufanayaan waxaa ku dhufanin ma jirto xataa nuclear ku dhufteen waxay ku dhufanayaan aslaxa alcusfuuriya ay dhahaan iyo cumuudiya iyo waxaas garaacayaan ee dhammaan ay wada qireen inay tahay aslaxa durfuumiya sumaysan yayna waxba oga turaynin guryahooda dhulkaa dhigayaan yaa ku jira macaruurbaa ma dad maaragtay aan waxba hubadaninba shaqadood maaya waa isku gumaadayaan wax allaale wixii alacraafu dawliya la dhihi jiray o dhan cagtay mariyeen ay gaaladu ay dhihi jireen waa mamnuuc iyo kada iyo xuquuqul iyo ayagoo arkaayo gaaladiibaa iyo cagta marna weliba hubkii baa naga sii dhammaanaya nala soo gaara intii la dhaho ayaa loo geynaya dagaalka u waxay ku dagaalami kuna waa qoryaha artayska basiidkaa markan waa niman cadaawadooda ay aad u badan tahay xataa qiila maa khalaa yahuudiyun musliman ilaa hama biqatlihi nin yahuudi ah qof muslima meel kama helo ilaa inuu dilo ayuu hamiya oo qalbiga kaga soo dhacdaa ama hu fulshama yaru fuline qur-aankaana ilahay noogu caddeeyey subxana wa tacala misdaaqa dalik marka saxaabigii hadduu meeshii galay qutila cabdullaahi bnu sahla dil fatahamuu waxay ku tuhmaysteen nimankii la dhashay alyahuuda yahuud lianna hum tuhma ayagunbaa tuhmaa ayagunbaa qof kale oo laga shakisanaya fajaa jaa'a akhuuhu walaalkiis cabdiraxmaan baa yimid ibnu sahal iyo wa ibna cammihi laba ilmo adeertiisa oo xuwaysiya oo muxayse ah ilanabiyi nabiga calayhi salaam bay u yimaadeen fatakallama cabduraxmaan baa hadalay inuu hadlo damcay fii amri akhiihi walaalkii amarkiisii inuu nabiga u sheego damcay wa huwa asqaru minhum isagoo dhan isagaa u yar dadkasa meesha socda faqaala rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam kabir ilkubra weynee weynaynta oo xaqiisa sii da'da aw qaala liyabdai lakbar ka weyna u weyn u hadlo hadalka ka bilaabo fatakalamaa way hadleen fii amri saaxibihiba saaxiibkoodii la dilay bay ka hadleen faqaala wuxuu yidhi rasuulu ullaahi sala allahu aleyh wasalam nabigaa wuxuu yidhi yuqsimu khamsuuna minkum kontan idinkaa dhaaran calaa rajulin bay ku dhaaranayan waa rajul mucayana reer yahuud baana dilay lama ogolo iyagoona inama dilin qof baana dilay cadaaladda shareecada fiiri iyagoo cadowa haddana yahuud baana dilay iska dhihi maayo reer hebel baana dilay sax maaha qof baa la dili markaasa reer hebel baana dilay waxyaalaha waxay ka mid tahay cadaaladda khilaafsan fitnada iyo shartana u sababta ah qofka daalimka ahna mar walbaba lagu hagoogto oo lagu qariyo oo qofka hadduu ogyahay in asaga la raadsanayo dilka iyo dulmiga iyo waxoo dhanba beri asaga laga yahay muuna baxsadeen laakiin wuxuu ogyahay in uu dayr weyn asaga iyo dadkii uu dilay u dhexeeyo marka hebel baana dila dhihi mahaye ree hebel baana dilay baa la dhihi asagana ciddiisu iskaga dhex jiri yuqsimu khamsuuna minkum calaa rajulin ninku dhaarta hal nin ah oo minhum yahuud ka mida inuu ina dilay ku dhaarta fa yudfacu birumatihi hogaankiisiibaa marka gacanta linii gelina marka qofka dilay luqunta xarginta laga soo xidho yaa la dhihi jira waa kan ninkii wax dilay qabsada haddaad dilanaysaan haddaad mag qaadanaysaan haddaad iska cafinaysaan saddexdaba khiyaar baad u leedihin baa la dhihi jiri dadki waa qaboobayaanba fitnadii way istaagaysaa wax reebel yaraa ma jirto kanun baa lagu habsani ama magti laga qaadan qaaluu waxay dhaheen amrun amar rasuul allaw an lam nashhadhu aan goobjoog u ahayn kayfa naxlifu saan ugu dhaaranaynaa qaala wuxuu yidhi nabigu fatubri'ukum yahuudu haddaba yuhuud baa iska gimbariyeelaysa biaymaanin khamsiina minhum konton ayaga ka mida yaa inii dhaaran inayna waxba inaga dilin qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah qowmun hum qowmun waa dad kufaarun gaalaha weliba cadaawad u dheer tahay qaala wuxuu yidhi fawadaahu rasuulullah nabiga calayhi salaam baa diyo bixiyey min qibalihi xaggiisa iyo beytmaalkii iyo danihii caamka muslimiinta yani minkii boqol geela loo xareeyey qaala sahal wuxuu yidhi fadakhaltu mirbada waxaan galay xero geel oo lahum ayaga ay lahaayeen yowman maalin baan galay xeradii geela ku xaraysnaa farakadatnii rakadadnii haraatiday naaqatun hal min tilka alibili geeli ka mida ragdatan haraati birijlihaa lugteeda igu haraatisay intaa waxay faa'iidaynaysaa un xifdu saxaabiyi ana saxaabiya xafidahu xifdan baliiqan xifdi taama oo itqaana inuu xifdiyo qisadii ayuu kuu sheegi rabaa ilaa heer uu kuu sheegay inuu geeli hal ka mid ay haraatisay yani yaqiinta uu habo wey saantaasi ku faa'idaynaysaa haddii ay waxyaalaha keena muxuu aha xifdu raawi iyo inuunan shaki ku jirin qaala xamaad wuxuu yidhi hada aw naxw ama sia ama mid lamiduu ku sheegay uu ku taabicieyey waxadaanii alqawaariiriyu qaala xadaanaa bishru bnu lfadl qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can bushayr ibnu yasaar can sahal bin abi xadma can inabiyi sala allah alay wasalam naxwhu xadiidkaa lamida wa qaala fii xadiidihi facaqalahu rasuulu nabiga diyo bixiyey caqligu diyada la dhahaa caqli diyada la dhahaa dadka bixinayaan caaqila la dhihi facaqalahu rasuulullah nabiga calayh salaam baa mag bixiyey min cindihi cagtiisuu magti ka bixiyey walam yaqul fii xadiidihi farakadat inaaqa qisadaasi uu saxaabiga ka hadlay maunan sheegin saha la yihahdo qaala xadaanaa camru naaqid ibnu bukayr qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna xaw xadaanaa muxamed ibn muhana qaala xadaanaa cabdulwahaabi can ithaqafiya الثaqafiya jamiica can yaxya bn saciidi can bushayr bn yasaari can sahl bn abi xasma bnaxwi xadiiثihim qala xadaثna cabdالlahi bn maslmة bn qacnab اlqacnabi qala xadaثna sulayman ibn bilaal can yaxya bn saciid alansaari can bushayr ibn yasaar ana cabdالlahi bn sahl bn zaydin wamuxaysata ibna mascuud ibn zayd alansaariyeyni labadu waan ilmaadeer uma min bani xaariat ansaar banu xaaria ka ahaa kharajaa way baxeen ilaa khaybar bay aadeen fii zamaani rasuulilah xilligii nabiga calayh salaam wahiyo yowmaidin khaybarra maalintaasi sulxun heshiis bay muslimiinta kula jiraan khaybar sulxi bay ku jirtaa oo yahuuddii iyo muslimiintii baa heshiis galay inay deganaadaan waxba aan la barakicinin xoolaha iyo beerahaana qayb ka keenaan wa ahluhaa yowmaidin ahluhaa ehelkeeda deganna yahuudu reer yahuudeed bay ahaayeen fatafaraqaa way kala tageen labadii saxaabi lixaajatihimaa xaajadoodiibay ku kala tageenoo ninba meelbu beerta ka aaday faqutila cabdullaahi bnu sahal baa la dilay fa wujida waxaa la helay fii sharbatin fii sharbatin meel god ah oo geetagareeda biyaha meesha u qabata ee biyaha ka cabtaa ah. maqtuulin xaal la dilay sharbadu waa waxaa weeyaan qafiir waad arki doontaa ceel yani geedka timirtaa halkaa loo baari si biyaha markay xareedii waxbaa lagu waraabin jiray biyaha ay u hayso oy biyaha isaga ay muddo uga cabto sharbada waa saas geed timireed salkii ay ku cabaysay halkaasaa maqtuula isagoo dilay laga helay fadafanahu saaxibuhu saaxiibkii waa xabaalay uma aqbala ila lmadiina magaalada madiinuu soo aaday famashaaa aqul maqtuul kii la dilay walaalkii oo cabduraxmaan binu sahaala iyo muxayse wa xuwayso ay madeer ahaayeen ayaa nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam fadakaruu lirasuuli rasuulka calayhi salaam waxay u sheegeen shaana cabdillaah cabdullaahi in la dilay bay sheegeen xaalkiisii xayu qutila meeshii lagu dilay ayay sheegeen fazacama bushayr wuxuu sheegay raawi xadiidka welina wahuwa yuxadiu can man adraka min asxaabi rasuulillah dad saxaabada ka mida ah uu soo gaaray isagoo ka sheekeenaya annahu qaala lahum inuu ku yidhi nabigu nimankaa markay hadleen gartooda dhiibteen nabigu wuxuu ku yidhi taxlifuun dhaarta haddii khamsiina konton hanin dhaarato yamiinan dhaarood taxlifuuna waxaad dhaaranaysaan khamsiina yamiinan konton dhaarood wa tastaxiquuna qaatilakum ka ina dilay marka ma mudanaysaan saama gacanta ma ugu dhigaysaan aw saaxibakum saaxiibkiin diyadiisi magtiisii qaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allah maa shahidnaa goobjoog maanan ahayn walaa xadarnaa maanan xaadirin arrintaa ayaga markii dhacaysa fazacama wuxuu sheegay annahu qaala inuu yidhi fatubriikum nabigu waxayna beryeer yahuudu bihamsiina konton dhaarood faqaaluu waxay dhaheen tanna maya yaa rasuul allah kayfa naqbalu seenu aqbalaynaa aymaanu qawmi aymaana qawmin dad dhaarahood kufaarin gaalaa dhaarmama lahaa aad iyo ballana male fazacama bushayr wuxuu sheegay ana rasuula allahi sala allah alay wasalam caqalahu min cindih inuu diyadii hagtiisa ka bixiyey waxadadanaa yaxya bnu yaxya ahbaranaa hushaym bnu bashiir awasida yaxya bnu saciidin can bushayr ibnu yasaar ana rajula min alansaar min bani xaarisata yuqaalu lahu cabdullaahi ibnu sahl bnu zayd la yidhaahdo indalaqa cabdullaahi tag huwa asaga wa ibnu camin lahu ninay walaalaha ilmadeer ahaayeen yuqaalu muxaysab ibnu mascuud la yihahdo ibnu zayd wasaaqa alxadiida binaxwi xadiidi leyth ilaa qowlihi laga gaadha fawadaahu rasuulu llahi waa diyadii bixiyey sala allahu aleyh waali wasalam min cindi agtiisa qaala yaxya faxadaanii basheer binu yasaar qaala ahbaranii sahl bin abi xathma qaala laqad rakadat li waxaabay haraabtiday fariidatun hal geeri kamida ah fariidadu waa geela diyada ee magta ah mafruumka ee muxadadka da go-an ayay leedahay waxaa loo qaybiyaa afar waa arbaac baa loo qaybiyaa diyada marka afar meelood oo min shan iyo labaatana oo gidigooda wax haniya ayna ku jirin wax ilkaha la soo baxay aan lahayn rurashaab ah haddii laga bintu baqraad iyo bintu labuun iyo xiqi iyo jadaca ah, midda ilkaha ridataa ugu weyn wax soo baxay kuma jirto min tilka alfaraa'id bilmirbad xeradii ay ku jireen bantaan galay yo midii halaatisay buu yidhi haraatida geelana dee culayska iyo xoogga mooyeene iyadoo qoom saasa ma siilaan laakiin culays bay kugu dili qaala xadaanaa moxamed bnu cabdilaahi bnu numayr qaala xadaanaa abi xadaanaa saciid bnu cubaydin qaala xadaanaa bushayr bnu yasaar alansariyu can sahl bn abi xadmat alansari anahu ahbarah ana nafaran minhum nin ayaga ka mida ansaarta indalaquu ilaa khaybar bay aadeen koox ka mida fatafaraquu fiiha khaybar bay ku kala tageen waxaa soo maray muxaysiya cabdulaahi fawajaduu axadahum midkood oo cabdulaahi bnu sahaal oo qatiilan la dilay wasaaqa alxadiida waqaala fiihi fakariha rasuulullah nabiga calayh salaam wuxuu kohday markay dee nimankii ma dhaaranayna dhaheen maana arkin kuwana ay yuhuud weeyaan way dhaaranayaan nabiga allow kuma qanacsan ay dhaheen nabiga wuxuu kohday an yuqdila inuu buriyo damahu dhiiggiisa oo ninkii qiimaha badnaaye saxaabigaha inuu sidaa un hawshiisa iska noqoto dadkii deenna dad ninkoodina waa ka dhintay magna ma haystaan waa sida u badan weeyaan qofki waa la dilayaa la dil ninkii xanuunkii iyo diye iyo maglacaan ayaa isku raacaysa fawadaahu miatan min ibli sadaqa geelii sadaqada ee musaaxada caamka loogu talagalay ayuu boqol geela nabiga alai slam ka bixiyey boqol geela ka bixiyey ayib marka in la gado oo dowladda ay la wareegto oo dersaa lagu bixiyo ama me ayba masaarifta ka mid yihiin boqol geela laga bixiyey marka masaalixda caamka hadii lagu bixin karana waa gaar boqol geela waa qofka ragga ah ee dhinta ee muslimkaa diyadiisa boqolkaa iyo wixii qiimaheeda ah lianna usuulu diyaad marka laga hadlaayo ayay culammadu ka hadlaan qaarkood waxay leeyiin waa shan alibilu waalbaqaru waalqanamu waadahabu waalfida shantaas usuulu diyaad loo dhahaa wixii kalena waa iyagaasa lagu qiimayn qaarna waxay leeyiin may geela keliaha asal ah inta kale geela lagu qiiminaya haddaad lacag bixinayso boqol geela suuqa meeqay ka joogaan baa laleeyahay shan iyo labaatan intaasa ah, shan iyo labaatan laba jira saddex jira saddex afaraad jira saasa lagu wadaya konton boqol geela oo da'dooda kala duwan tahay meeqay lacagteeda maraysaa maanta ya maxaad u maraynaysaa kam kam yasil boqol geela maanta meequu maraya ya lacag badan soo maa ya lacag badanba xataa haddaad ka soo qaado tirada waxaa ugu yar konton konton kun hadaa ka soo qaado boqol geelo min kontona meeqay noqonaysaa ya ya shan he shan milyana ah, shan milyan oka waxa dhacayar waad ogtiin idinkuba ya ah. marka waxaa weeyaan inta la qaadayaana qofkii wax dilay iyo gurigiisii laga qaadi mahaye waxaa laga yaabaa mid magaalooyinka waaweyn joogay iyo mid madax iyo mid siyaasi iyo ayaa laga qaadi khalaas deena ninka asagaa waxba wax soo gaaray maba lahaba xanuunba ma soo gaarin ah, wax soo gaaray oo xanuuna ma jirto barina meeshuu ka sii soconayaa marka waa tacaawun cala alimi waalcudwaan waaye waa in lagu kaalmeeyey dadka dalamada ahee fajarada ahee xumaanta sameeya imigii iyo cadaawadii lagu kaalmeeyey weeyaan oo lagu sileeyahay he iska soo waxaa samaynaysa samee haddii la xerada marka waa la soo deenayaa ayib arrintaa arrin bannaan ma aha sharciga kuma bannaana oo marka koobaad oo dhiig muslim oo la dudsiye weeyaan oo marka labaad ee dhadka dhexalka lahaa agoon iyo ehel iyo waalid iyo walad ahaa oo meel cidlaa la diray weeye oo marka saddexaad waa dhiirigelin in dagaalkii iyo dilkii uu sii socdo oo dadka iyagaa aynan sidaa ku kala hadhin midda saddexaadee ee afaraadee waxaa imaanaysa fari iyo argosi qofkii asaga aha la dilay ee waxbana aanan la siinin isaguna ma haraayo fasaadkii fasaad buu sii dhalayaa waxaasoo dhanna sababteeda iyo natiijadeeda waxaa weeyaan alicraadu can kitaab illah diinta ilahi laga leexday weeye walakum fi lqisaasi xayaat qisaasta iyo diyada iyo magta iyo sharciga wuxuu xukumay waa zawaajir loogu talagalay dadka inay ku kala badbaadaan ummadduna salmi iyo nabadgelyo ay ku joogaan wixii cadaawadahaana lagu dhaqo oo lagu badbaadiyo ayaa loogu talagalay qofkii ku habsado oo ilaaliya oo hor istaaga oo u difaacana qofkaasi qof dembiilaa ah weeyaan ah, qofkaa dembiilo wey daalim buu u doodaya daalim buu ilaalinaya daalim buu dhowraya oo leeyahay walaalkay waa kada arrintaa ma bannaana walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum naar cadaab baa lagu galaa qofka daalimka ha u leexanin ha difaacin naar baa ina taaban buu ilahi lehy subxana wa tacala ah, jaadaltum canhu fi lxayaati dunya faman yujaadilu canhu yowma alqiyama maalinta qiyama yaa u doodaya markaad maanta u doodo beriyaa u doodi ah, yaa mas-uul ka noqon yaa wakiil ka noqon qaala xadaanii isxaaq bnu mansuur qaala akhbaranaa bishr bnu cumar qaala samictu malik bnu anas baa maqlo yaquulu li xadaanii abu leyla cabdullahi bn cabdiraxmaan bnu sahl can sahl bn abi xatmata anahu ahbarahu can rijaali min kubaraa'i qowmihi rag odayaashii qoomkiisii ka mida ana cabdallaahi bnu sahl wa muxaysa inay kharajaa baxeen bay u sheegeen ilaa khaybar min jahdin dhibaato asaabahum ku dhacday hogoo abaar iyo busaarad iyo duruuf baa haysay meelahaas waxu doonteen faataa muxaysatu wuxuu u tegey ataa muxaysatu baa yimid madiina faaqbara wuxuu sheegay khayladhaan anna cabdallaahi binu sahalka israaceen qad qutula in la dilay wa durixa lagu tuuray fii caynin meel il ah ow faqiirin ama meel ceel goof ah ceel aan biyo ku jirinoo god la qoday ah oo geetimina salkeed ah halkaasay ku tuureen xabaal wey fa ataa yahuuda yahuud buu u yimid saxaabigii faqaala wuxuu ku yidhi antum wallahi qataltumuuhu wallaahi idinkaa dilay buu yidhi qaaluu waxay dhaheen wallahi maa qatalnaahu maanan dilin ma aqbala wuxuu soo aaday madiina xataa qadima calaa qowmihim uu soo galay madiina almunawara fadakara lahum dalika arrinkaasuu sheegay ninkii la dil yahuud baa ku baxday uma aqbala huwa asaga iyo wa akhuuhu xuwaysa wa huwa akbaru minhu isagaa weyne cabdiraxmaan binu sahal oo wiilkii dhintay walaalahayeen yaa yimid fadahaba muxaysaa wuxuu damca liyatakallama inuu hadlo wahuwa aladii kaana bikhaybar warka ileen arrintii ninkii la socday buu ahaa inuu hadluu damcay faqaala rasuulu lahi sal slam wuxuu ku yihi limuxaysa kabir kabir weyne weyne yuriidu sina dada midka kaa weyn walaalkaa xuwaysaa kaa weyn fatakalama xuwaysaa hadlay uma takalama muxaysaa hadlay kadib uu cabdiraxmaanna hadlay faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi ima an yaduu saaxibakum nimankaa reer yahuudeeda inay saaxiibkiin diyadiisi iyo magtiisi bixiyaan wa ima an yuudinuu inay iclaansadaan ay ogaadaan bixarbin dagaal dagaal inay ogaadaan in lagu soo qaadi doono ama magti ay bixin doonaan ama waan la dagaalaynaa waa in marka ayaguna ay soo maraan waddadii oy dhaartaan markay dhaartii diideen ayaguna dhaartali markaasaa laga baxay dagaalkii fakataba rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam baa qoray ilayhim fii dalik arrinkii buu u qoro wuxuu yidhi nin baad disheen ninkii asaga hadiinu ku maqan yahaaye magti bixiya fakatabuu waxay soo jawaabeen inaa wallahi baan ku dhaaranay maa qatalnaahu maana dilin faqaala rasuulu sala allah alay waslam nuxuwayse wuxuu ku yidhi nimankii way inkireene iyo wa muxayso cabdiraxmaan ataxrifuuna ma dhaaranaysaan wa tastaxiquuna dama saaxibikum saaxiibkiin dhiiggiisa ma mudanaysaan qaaluu waxay dhaheen laa ma dhaaran karro maanan goobjoogu ahayn qaala fataxlifu lakum yahuudu yahuud baa markay isdhaaranayso idin dhaaran oo isberi yeeri qaaluu waxay dhaheen laysuu bimuslimiin muslim ma aha qof muslim ahayn oo waasic diini aho reebi uusan jirin alla cabsidii ayna reebaynin waa maraya kitaabka alleh fawadaahu rasuulullah nabiga calayh salaam baa diyadii bixiyey min cindihi fabacaa ilayhim rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa wuxuu u diray reerkii ninkii uu ka dhintay mi'ata naaqa boqol neefoo geela oo weliba unfa wax lab una ku jirin wax qurbac iyo rita ku jira maaha gidi waa nuuq xataa udkhilat calayhim daar daartoodii baa loogu xareeyey sidii loo waday yaa gurigooda loogu xareeyey khalaas ninkii hebelaa dhimay laakiin magtiisa wataa heli maysaan magti wataas ayaa la yidhi marka waxaa weeyaa qofkii xoogow sidii hore murugtii waa ka fududaanaysaa qofkii qof iska dhinto hadur ma aha waa qof magtiisii la helay faqaala sahal falaqad rakadatlii waxaa way haraatisay minhaa naaqatun xamraa hal guduudanoo geeli ka mida ah, yaan xasuustaa way haraatisay buu leh qaala xadaana abu daahir xarmana bnu yaxya qaala abu daahir xadaana waqaala xarmana akhbarana ibnu wahabin ibnu wahabin qaala akhbaranii yuunus can ibni shihaab zuhri qaala akhbaranii abu salaam bn cabdiraxman wasuleymaan bnu yasaaq mawlaa maymuunata ah zawji nabiyi sala allahu aleyh wasalam can rajuli min asxaabi rasuuli illah nin saxaabada nabiga ka mida ah, oo min alansaar reer ansaareeda ana rasuula allahi sala allahu aleyh waaalih wasalam aqara alqasaama dhaartii iyo qasaamadii waa qiray calaa maa kaanat caleyhi siday ahaan jirtay fi ljaahiliyati jaahiliyada siday ahaan jirtay buu nabigu u daayey konton dhaarood bay ahaan jirtay sidii buu u daayay rasuulka calayh salaam aqara laakiin tanfiid ma dhicinoo arrintaa ayada aheed waa kii ka istaageen qaala waxadaanaa moxamed bnu raaficin qaala xadaanaa cabdurasaaq qaala akhbaranaa ibnu jurayjin qaala xadaanaa ibnu shihaab bihada alisnaadi midla wazaada waqadaa biha rasuulu اllah nabiga calayh salaam wuxuu xukumay bayna naasi min alansaar buu ku kala xukumay fii qatiilin dacowhu calaa yahuud ku sheegteen qof la dilo yahuud baa dhaheen ayuu nabigu ku xukumay waata hadda soo mareynay waxadaanii xasan bnu caliy alxulwaani qaala xadaana yacquub bnu ibraahim bnu sacdi aلzuhri qaala xadaana abi can saalix bnu kaysaan can ibni shihaab aلzuhri an aba salaam bn cabdiraxmaan wasuleymaan bnu yasaar labadaba fuqahaau sabca fii casri taabiciin bay ku jiraane ahbaraahu can unaasin can naasi min alansaar dad reer ansaareeda can inabiyi bimili xadiidi ibnu jurayjin baabon wuxuu ku saabsan yahay xukmu almuxaaribiina walmurtadiin muxaaribiinta dagaalka iyo dhibaatada ku haya muslimiintii iyo maamulkii islaamka ahaa ee jiray ka hor imaaday ee dagaalla la soo aaday xukunka lagu xukumaayo murtadiinta diinta ka laabtay iyagoo ilaahay islaamu u ka dhigo nicmatulislaam siiyey fallaagoobay oo cadaawad la duurgalay gaal iyo cadow dabada la galay ayaguna xukunka la marinayo almuxaarib almurtad ayaa laga hadli doonaa muxaaribka qofka asaga ah jazihiisa qur-aankaa sheegay inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascuuna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqaaca aydihim waarjuluhum min khilaaf aw yunfaw min alardi marka saddexdaas intaasoo xuguna in la dilo ama la salbiyo intii la dilo weliba derbiyaha lagu xidho ama gacmahoodii lugahooda israaf loo gooyo ama la masaafuriyo oo ereyga loo dheereeyo oo laga saaro xuduudda muslimiinta makhiyaar uu imaamku leeyahay mid ku rabo ku samaynayaa la yidhi iyo ma ahee sida shaaficiyada ay tageen ibnu cabaasna uu ku fasiray waxaa weeyaan qofka muxaaribka ahe waddada taagan hadba dhaqanka iyo qaabka u dhaqmay ku xidhan tahay aayadda xukunka lagu xukumayo hadduu wax dilo oo wax hoolaana uuna la qabanin waa la dilayaa haddii uu xoolihii hoolihina qaato dilla ku darsadana gacmahana waa la jari waana la dili waa waa la gegayaa hadduu cabsigelin uu dadka ku hayaana waa la fiijinaya waa la eryayaa marka hadba qaabkii uu dhaqmaa loola dhaqmi qaala waxadaanaa yaxya bnu yaxya tamiimi wa bakr bn abi shayba kilaahuma can hushaym bn bashiir walafdu liyaxya qaala ahbaranaa hushaym can cabdilcaziiz bni suhaybin waxumayd ibni cabdiraxmaan can anas bn malikin radia allahu canhu ana naasa min curayna dad reer curayna ah waa qabiil reer carbeeda riwaayo kale cuqli bay ku dhihi doontaa sidaa xooga badanna saddex iyo afar bay ahaayeen toddoba nin bay ahaayeenoo qaarna reer curaynay ahaayeen qaarna reer cuqli bay ahaayeen unaasan muqadimuu calaa rasuuli illaah nabiga calayhi salaam bay u soo galeen almadiinata magaalada madiina ayagoo islaamnimo sheeganaya muslim baan nahay muhaajirah madiinaan imaanay oo islaamkanaan ku soo darmannay baycadii iyo heshiiskii hijradii ayay qaateen hadday magaaladii joogeen madiinana maalmihii waagii hore cudurkeedaa badnaa oo dadka gabiibta ku nool oo dhulkaa gabiibtaee caanaha iyo ku noolaa markay magaalada imaadaan xogoo qandhe iyo xanuun baa ku dhici jiray xabadka iyo caloosha iyo xanuunaha kaga dhici jiray wareerra waa ku dhici jiray marka fashtawowhaa magaalada madiinay ku daltabyaysen daltabyaysi daltalyaa ku dhacday yacni wakmigii madiinadii jawigeediibaa baa ay la qabsan waayeen way daateen calooshana waa laga gacayoo biiro qansax baa ku dhacday faqaala lahum rasuulullah nabiga calayhi salaam baa wuxuu ku yidhi hadday calaacaleen niman caano iyo yaqaanay ahaayeen in shi'tum haddaad rabtaan an takhrujuu inaad baxdaan ilaa ibni sadaqa geela zakada ah riwaayo kalena liqaaxu rasuulillahi halihii nabiga irmaanka ahaa way isku dhex jireenoo geela qaarra zako ahaa qaarra geeli reer nabi moxamed calayhi salaam oo irmaanka ahaa buu ahaa oo daaqaaya qaaba meesha la yidhaahdo uxud gadaashiisaah dooxadii ayay daaqayeen nin baa raaco oo raaci u ahoo geelaasi raaca haddaad rabtaan geela aadaa la yidhi fa tashrabu waxaad ka cabbaysaan min albaaniha caanaheedii iyo wa abwaaliha kaadideeda xanuunkeena haya kaadi geel iyo caano geel baa u daawo ah waa dibu nabawi daawadii nabiga calayh salaam weeyaan marka intaa marka intaas ku dartataan aad cabtaan dabajawaantaan oo qaras baxdaan waxaan xanuunka o dhan waa inaga baxayaa fa facaluu sidii bay yeeleen fasaxuu way caafimaadeen markiiba muluq bay oo way dhabar goosteen way quruxsanaadeen uma maaluu waxay isku sii daayeenoo ku leexdeen cala arucaati raggii geela raacay ee raaciga ahaa ee geela la jiray ee caanaha u soo lisaayey ayay intay ku jeesadeen bay faqataluuhu gowraceenoo dileen jasahooda fiili xumaanta caanihii raggii sidaa iyagoo witirle witir leh oo sakaraadoo xanuunsan intii imaadeen lagu daaweeyey meeshii oo intaa la baxnaaninayey caanaha kul kulahadba la soo lisaayey ninkiibaba dileenba wartaduu cala alislaam diintiina waa ka baxeenba wasaaquu waxay dhaceenoo kaxaysteen dawda can rasuuliillah geelii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo zakadii isku dhex jirtayn bay kaxaysteen saddex xumaan bay la yimaadeen nin bay dileen diintii ka baxeen geelina way dhaceenoo geeli bay la carareen fabalaqa dalika anabiya warkii baa nabiga gaaray calayhi salaam fabacaa fii itrihim qaraarka fiiri nabiga calayh salaam maca xilmihi wa raxmatihi sala allah aleyh wasalam wa cafwihi wa kownuhu raxiim isagoo lagu yaqaano dulqaad iyo deganaan iyo muxuuaha raxmad lagu yaqaano haddana marka mawaaqifta iyo xiliyaha loo baahan yahay in la qaato go'aan deg dega ah, kaana calayhi salaatu wasalaam laa yatarayah fi dalik munan u kaadin jirin go'aan deg dega ah. meel looga baahan yahay markaaba cadow baa geeri dhacay ninna dilay qayladii baa soo yeedhay marka ayaga in la hadhadlo meelaha la warwareego sahay ma haysa la dhadhaho ma aha markaaba labaatan wiil oo dhallinyaro oo ah reer ansaareeda iyo yuhi fardaha ku booda nin qaa'ifahoo waddada yaqaana iyo raadka yaqaanana wuu raaciyey oo jidadka yaqaana sida kuwa miinabaarka oo kalea jidadka yaqaana oo meeshay mareen dhagax hadda ku istaageen xataa soo saaraya nabigaa lagu yaqaana calayh salaam markii magaalada madiina qaylo ay dhacday duleedkeeda saxaabadu inta hubka urursanayeen guryaha ku ordaayeen nabigu faras oo budalxa lahaa oo leeda ah waxba aan saareen koona aan lahayn intuu ku booday nabiga calayh salaam ayuu meesha iyadeeda qaylada tegay markiiba wixiibuu soogaaday inaan cadaw cadowuunan ahayn waa kii soo laabtay oo yidhi lan turaacuu dhib ma jira iska laabta fabacaa fii irihim nimankii cadowhaa uu ka daba diray raadkoodii labaatan saxaabi oo fardafuuloo reer ansaareedoo dhallinyaro ah fa uutiya waa la soo qaqabtay bihim ayagii barqin kululba ayagoo gafuurxun baa la keenay magaalada madiina lasoo tuuray kumaan doos baa heshay faqadaca aydiyahum gacmaha iyo wuxuu nabigu jaray wa arjulahum lugahoodii wasamala acyunahum indhahana masaabiir buu ka geliyey naar ah wa tarakahum wuxuu ka tegay filxara dhagaxyihii midoobaada shiilmadowda ee xataa maatuu ilaa ka dhintaan cadashan wa nasiifan oon iyo dhibaxba u dhinteen maxaa saa loo yeelay waxaa saa loo yeelay jazaan wifaaqa aljazaau min jinsi alcamal sidaasay ayaguba yeeleen ninkii saxaabiga aha ay dileen yay indhaha ka dureeliyeen xoolana way dhaceen oo gacangoon bay mutaysteen murtadiinna way noqdeenoo man badala diinu faqtuluuh intaasoo dhanba ayagaa la yimid abaalkoodii buu ahaa waxa la mariyey saas ayaga ay la imaadeen sidaa waayaan qaarkood waxay yidhaheen qabla nusuuli alqisaas intayn soo degin ka hor bay ahayd laakiin sidaan ka xoog badan dhaqankay ku dhaqmeen unbaa lagula dhaqmay xataa ataa xadaana abu jacfar moxamed bn sabax waabubakr bin abi shayba walafdi labi bakr qaala xadaana ibnu culayas ismaaciil bin ibraahim bn miqsam can xajaaj bin abi cuثmaan qaala xadaanii abu raja mowla abi qilaaba can abi qilaabat aljarmi xadaanii anas ana nafaran min cukl koox reer cukli ah amaaniya sideedah kale sabca faqadimuu waxay u galeen cala rasuula nabiga calayh salaam riwaayada horena curayna way isku dhex jireen labada qows fa baayacuuhu cala alislaam islaamnimadii nabiga kula mubaayacoodeen heshiis bay galeen muslimiin muhaajiriin inay yihiin fastawkhabuu larda dhulkii iyo madiine ayay ku daltamyaysteenoo wakmi baa ku dhacay iyo xanuun wasaqamad ajsaamuhum jidhkoodii baa xanuunsaday fashakow dalika ilaa rasuuli illah nabiga calayhi salaam bay u sheegteen oy dhaheen sidan nama anfacdo kuma noolaan karro caana cabbaan ahayn dad caana cabbaan ahayn balbaadiyahaas meelaha ma laga heli karaa faqaala nabigu wuxuu yihi alaa takhrujuuna maad baxdaan maca raaciina qowsaarka anagii fii ibilii geela raacayay u taga fatusiibuuna min abwaalihaa kaadida geeliya waa albaaniha isku darsada caanihii iyo kaadida isku darsada maxaa yeeley waa labadaba waa daawo labaduna waa daahir caanuhu waa daahiran murakaba taagna kaadida geelana daahir weeyaan nijaas maaha xayawaanka maakulu laxmiga ah ee la cuno hilibkooda yaa waxaa weeyaan kaadidooda iyo rawdkooda iyo digadooda calyadooda iyo dhididkooda iyo manidooda wax allaal wixii fadalaada oon ka ahayn dhiigga intaasba waa daahir weeyaan intaba daahir wey nusuusta daahirkeeda saasay qoraysaa shaaficiyada waxay leeyihin maya waa nijaas hadday nijaas tahay maxay u cabbeen daawo darteedu inay isku daaweeyaan baa loogu talagalay sidaasay culammada shaaficiyada ay dhahaan imaamkeena nawowiga ka mida ah, raximahu llahu abu zakariya raxmatullahi calayh laakiin waxaa lagu bushiyey xadiid baa soo arooray ummaddayda nabiga uu yidhi ilaahay daawo oogama dhigin wax xaaraana wax xaaraana ama nijaasa daawo ummadda loogama dhigin marka daahir weeyaan ta labaad niman qariibul cahdi fi filislaam bay ahaayeen islaamada ku cusub bay ahaayeen hadday daawo tahay iska dhaqan lama dhihin wixii iska dhaqa caloosha waxay galoo daawahaan cabtaa mooyeene ka faraxasha ka luqluqda lama dhihin wa taakhiiru lbayaani can waqti alxaaja laa yajuuzu cinda alusuuliyiina ittifaaqan wixii caddayntahaa ee loo baahnaa xilligii loo baahnaa in laga dibdhigo ma banaana marka waxaa weeyaan sidaasaa fiican in la yidhaahdo inkastoo madhab shaaficiya aan ahay lakiin naska iyo daliilka raacaynaa laa nuqalid wixii markaas daliil iyo nas loo helo ayib faqaaluu waxay dhaheen balaa saa ma yeelaysaan hadduu nabigu yidhi geela inta addaan caanaha kaadeen maad ku darsanaysaa balaa bay dhaheen waasaan rabnay fakharajuu way baxeen fasharibuu way cabbeen min abwaalihaa geela geela kaadidiisiiy waa albaaniya caanihii bay isku darsadeen kaadidii daawo weeyaan laakiin qofkii cabbi lahaaba qofki wadna u hayo wey qofku isku dayaa inuu cabbi kala kaadi mar aan isku dayay markaas saa dhama mantag cunaygu waa mari waayeen dayib markaa dadka qaar xoogow muntagiisa u adag yahay haddii cabbaanoo caloosha la gaarsiiyo kollay dariiqa ay yaqaanaan baa jirto oo qaab la maro oo daawo weeyaan laa shaka fii dalik daawo weeyaan fasharibuu min abwaaliha wa albaaniha fasaxuu way caafimaadeen faqataluu raaciyi raacigii bay dileen raaciya wa daraduu libila geelina way dhaceenoo way kaxaysteen fabalaqa dalika rasuula allah warkii baa nabiga soo gaaray ninkii saxaabigaha la dil geerin la dac nimanka ayaga hayshale sakaraadkaha jazahooda jaza sinimaar ballantii way ka baxeen fa bacata fii aahaarihim raadkoodiibuu ka daba diray ciidan nabigiba fa udrikuu waa la gaaray fa ji'a bihim waa la keenay fa amara wuxuu amray bihim ayagii in la fa qudicad aydiihim gacmahoodii iyo waarjulhum lugahoodiibaa isdhaaf loo gooyey wa sumira acyunuhum indhihiina masaabiir baa laga geliyey indhihii ay xaqa ku arki waayeen oo nicmadii loo galay ku arki waayeen ee saxaabiga ay ka duleeliyeen ay ayagana laga duleeliyey uma nubiduu waxaa lagu daadiyey fi shamsi qoraxdii xataa maatuu ilaa ay dhammaadaan dhiiggii baa socda lama dhig joojinayo inay dhintaan la rabaaba marka qaabkay u dhaqmeen baa loo dhaqmayaa wa ibnu sabaax baa wuxuu yiri fi riwaayati wadaradu nacama geeri kaxayste wa qaala sumirad acyunum dhahooda waa la masaabireeyey qaala xadana haaruun bn cabdillahi alxamaal qala xadana sulaymaan bnu xarbi qala xadana xamaad bnu zayd can ayuub can abi raja mawla abi qilaabata qaal qaala abu qilaaba wuxuu yidhi xadana anas bnu malik baa noo warramay qaal qadima rasuulu rasuululahi nabiga alah salam baa soo galay qadima calaa rasuulilah waxaa u soo galay calayhi salaam qowmun min cuqlin aw curayna laba qabiil bay ahaayeen way ka koobnaayeen fashtagow almadiina magaalada madiina ay ku yar xanuunsadeen fa amara lahum rasuulu rasuulullahi biliqaax nabiga wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam biliqaaxin ee bilixaaqin liqaaxin inay haleelaan oo aadaan geel irmaan ah geela addoolada ee irmaanka ee haleelada ah geelaasaa liqaax la yidhaahdaa halaha irmaankee daaqaya meeshaa aada wa amarahum wuxuu amray an yashrabuu inay cabbaan min abwaaliha gaadida geela iyo waalbaaniha caanaha bimacnaa xadiiu xajaaj ibni abi cumaan oo kale u sheegay qaala wuxuu yidhi wasumira acyunum indhihii baa laga musaabireeyey wa ulqiya fi lxara xaradu waa dhagaxyo madmadow oo magaalada madiina geesaha kaga yaalla meelo dhagaxyo madmadow oo filgimaah oo qoraxda markay ku dhacdana aad aad u sii kullaanaya ood mooda sariid in lagu daadiyey shiilmadow baa la dhahaa halkaasay madiina sharqi iyo qarbiba ka jiraya ka jiray marka halkii baa lagu daadiyey dhagaxioo kulul yastasquuna ayagoo waraab dalbaaya falaa yusqawn lama waraabinayo markay raxmad timaado iyo soo dhoweynaya martiqaad nabiga calayhi salaam martiqaadkiisii iyo raxmaddiisii iyo soo dhowayntiisu wuxuu ahaa laa maiila lahu wax lamida ma jirin laakiin markuu cadow imaado xarbi ah xaduudda soo gudbay oo muxuuaha saa'il ah oo horar ah markuu imaadana iska cilinta iyo iska caabinta nabiga waa yaqaanay sala allah alay wasalam qaala waxadaana maxamed ibn muhana alcanasi qala xadaana mucaad bnu mucaad xaw xadaana axmed bnu cuثmaan الnawfali qala xadaana asar الsamaan qala xadaana ibnu cawnin qala xadaana abu raja mawla abi qilaaba can abi qilaabata aljarmi radi allahu canhu qaal kuntu jaalisan khalfa cumar bn cabdilcaziiz raximah اllah faqaala linaas cumar bn cabdilcaziiz amiiru lmuminiin ayaan la fadhiyey gadaashiisaan fadhiyey golihii la fadhiyey faqaala cumar baa linaasi dadka wuxuu ku yidhi maa taquuluuna fi lqasaama qasaamada maxaad u aragtaan qofkii la dilo oo meel uu tuhunsan yahay lagu dilo in la dhaarto ka warrama maxmal u xukumi karaa faqaala cambasa wuxuu yihi qad xadaana anas binu maalik waa noo sheegay kada wa kada anas baa noo sheegay xadiidka nimankanuu sheegay xadiidka nimankana qasaamo ma aha niman xarbiyiina oo lagu helay bay ahayd faqultu waxaan idhi iyaaya xadaa anas anuba anas ii sheegay xadiidkan qadima cala nabiyi nabiga calayhi salaam qowmun baa usoo gala wasaaq alxadiid binaxwi xadiid abiayuub waxajaaj qaala abu qiraab wuxuu yidhi falamaa faraqtu markaan bogay hadalkii yuqaala cambase wuxuu yidhi subxaana allah qaala abu qilaaba wuxuu yidhi faqultu atatahimuuni ya cambasa waaliga subxaanalaystaye ma xadiidkan aan sheegay baa tuunsanta anaa tuhunsanta inaan waxaan jirin sheegay qaala laa maya saa saad u xifdisay eed u keentay ayaan la tacajubay haakadaa xadaanaa anas binu maalik sidaas aad sheegtay yuu anas noogu warramay markaasuu wuxuu yidhi cambasa lan tazaaluu bikhayr ree shaamow lan tazaaluu ka zuuli maysaan bikhayrin yaa ahla shaam ree shaamow maadaama fiikum dhexdiina intuu joogo haadaa ninkan abuqilaaba ah aw milu haada kan caalimkan oo kale intuu idhex joogo reer shaamow khayr ka suuli maysaan khayr buu ilahay inii gartay waa ammaanaya xadiidka asagoo faahfaahsanoo dheer buu wuxuu ku jiraa masaladan ayada iyo cumar bin cabdilcasiis inuu diidanaa marka hore kadibna xadiidkii loo akhriyey fii saxiixi albukhaari buu ku sugan yahay qala xadaana alxasan bnu abi shucayb alxaraani qala xadaana miskiin wahuwa ibnu bukayr xadaana cabdulahi bn cabdiraxmaan adaarami qaala akhbarana muxamed bn yusuf moxamed bn yuusuf firyaabi can alawsaaci cabdiraxmaan bn camar can yaxya bn abi kafiirin can abi qilaabata can anas bn malikin qaal qadima calaa rasuuli illahi waxaa u soo galay calayhi salaam amaaniyatu nafarin kooxta sideedahoo min cuklin reer cukliya naxwu xadiidin wazaada fi lxadiidi walam yaxsimhum hadduu gacmaha iyo lugaha jarjaray nabiga calayhi salaam lam yaxsimhum ma dhiig joojinin qofka tuugga ah ee waxada markii shareecadu xukunkii shareecada la mariyo xukunkii ilaahay wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahuma jazaa bimaa kasaba nakaala min allah gacanta hala gooyo markii layidhi yidhi tuuggii xoolaha dadka xaday markii gacanta laga gooyo markaaba waa in dhiiggiisa la joojiyo marka waxaa jiri jirtay biyo kulul iyo zayd saliid kulul baa lasii saaraya marka saadaku loo gooyo xeedihi o dhan ay wada kacaan oo dhiig sii daayaan yaasaa loo gelinaya xeedidii baa qanjoormaayo dib u noqonaya dhiiggii baa istaagaya muduq buu noqonaya hadda dhiig joojinayo qalab baa jira marka kuwan marka looguma talageli in dhiiggooda la joojiyo ay noolaadaan ka kacaan lama rabo dhiiggoo harwaamayaa loo daayay sidaasaa loo daayay marka waxaa weeyaan wax lagu farxay ahee sababtoo ah waxay sameeyeen iyo xanuunka ay ku reebeen nabiga iyo saxaabada fiiri niman markii lagu soo dhaweeyey magaalada ee haddana xanuunkoodii laga xanuunsaday ee caano iyo laiskugu daray kaadi iyo daawoi caafimaad laiskugu daray ee markay caafimaadeen cayireen oo quruxsanaadeen ninkii caanaha u nisaayo dilay geeri loo lisaaye nabiga iyo saxaab muslimiinta ay lahaayeenna dhacay ayagiina sidaa xun u dhaqmay diintii islaamka ee qiimaha badneed ee lagu soo dhoweeyena kaba baxo yidhi waxad mesha ku haysaan ma laha yidhi cadaawaddii meesha ugu dambaysay bay gaarheen marka jazahoodii waa la mariyay ayagana xaddaana haaruun bn cabdillaah qaala xadaana malik bnu ismaaciil xadaana zuhayr xadaanamaaiyata xadaana simaaq bnu xarb can mucaawiyata bni qura can anas bin malik qaala ataa rasuula allahi sala allah aleh wasalam nafarun koox min curayna u timid marra waxaa udhi curayna marra cukli labada qoys bay ka koobnaayeen fa aslamuu way islaameen wa baayacuuh nabiga heshiis iyo ballan iyo bayco la galeen waqad waqaca bilmadiinati magaalada madiina waxaa ka dhacay almuum muum baa ka dhacay waa muumna muxuu yahay wahuwa birsaam birsaam weeye waa tafsiiru lqariib bilqariib soo maartid kii hore bambarka la liitaanba qariib qariib ku fasir weeyaan waa cudur qofka intuu ku dhaco deena xoogo wareer iyo dawaq ku ridaya wareer iyo dawaq ayuu ku ridi calooshii baa xidhmaysa calooshii baa weynaanaysa iyo feerhihii markaasuu deena wareer iyo warfaad buu gelayaa inuu marka la qaras falo ayuu u baahan yahay fadakar uma dakara naxu xadiidihim wazaada wacindahu shabaabun niman dhallinyaro ahoo minal ansaari ansaara oo heegan ah ayaa nabiga calai salam agtiisa ahaa marka qeelada soo yeedhay qariibun min cishriin labaatan ku dhow fa arsalahum ilayhi markaasuu nimanka u diray iyo nimanka gaara la cidahooda gaarin wa bacaa macahum wuxuu ka daba diray macooda raaciyo la daba diray qaa'ifan urkubaalle yaktasu aharahum raadkooda raacaya urkubaallana wuu raaciyey qaifka waxaa la yidhaahdaa fii baab nikax sokumaana soo marin ya xagga nasabka iyo isku ekaashaha iyo ina hadihi alaqdaam bacduha min bacdi ma soo marin usaama binu zayd iyo aabihii zayd oo isla jiifa oo usaamana wuu madoobaa aabihiina wuu casaa ay dhihi jireen ma dhalin nabigana qaraabadiisii dadkuu jeclaa iyo ehelkiisi aalubeytkiiu kamid ahaayeen uu ka xumaan jira arrintaas qaa'if ay ku go'aan baa yimid nin la yidhaahdo mujazaz almudlaji ayaa yimid markaas wuxuu ina hadihi alaqdaam bacduha min bacdi labadan way isdhaleen lugahan way isdhaleen b labahan way isdhaleen xagga nasabkana way yaqaanen waxay kaloo yaqaaneen xagga raadka raadkana way yaqaaneen haddaba baadiyaha wuu jiraa marka la socdo oo raadka u yar dhumo qofbaa iyo u bixi oo dhi meeshan weye meeshan weye meeshan weye geedkii ku istaagay iyo cawskii ku istaagay iyo yar nabay iyo wixii o dhan iyo wax o dhan buu garanaya ayib marka ninkaasaa la raaciyo o layihi ninkasoona inaga fakarin nimanka ayaga taxadarka fiiri nin aqoonyahana oo yaqaana arrimahaasi aqoon u leh ayaa la raaciyey qala xadana hadan bnu khalid xadana hamaam xadana qataada can anas ilxaa xadana ibn muhana xadana cabdulacla xadana saciid can qataada can anas wfi xadiidi hamaam faqadima cala nabiy sal slam rahdum usoo galay min curayna wafii xadiidi saciid min cuqlin curayna ay ka koobnaayeen binaxwi xadiidihi qala xadaanii wxadaanii alfadl bnu sahl acraj qala xadana yaxya bnu haylaan qala xadana yaziid bnu zulayc can sulaymaan ibn taymi can anas bni maliki radi allahu canhu qaal inamaa samala nabiyu nabiga wuxuu musaabiir isha oga geliyey acyuna ulaa'ika kuwa indhahooda wuxuu musbaro u geliyey liannahum samaluu acyuna aricaa ninkii raacigahaa indhihiisii bay sidaa musbaro u geliyeen marka waxaa weeyaan jazahoodii baa la mariyey mooyeene wax ku xadgudbay male siday sameeyeen ma lagu sameeyey baaban wuxuu ku saabsan yahay fi lbukhaari waxaa ku sugan in xajaaj binu yuusuf uu weydiiyey anas binu maalik xajaaj bin yuusuf ninkii dhiigicabka ahaa ee dilaaga ahaa saxaabo iyo taabiciin iyo ahlulcilmi iyo ahlulfadli wuxuu reeba aan jirin yaa anas binu maalig oo saxaabi jaliil ahoo markaasi mucamiriin ahoo saxaabadii ugu dambeysay odayaasha ah marka ah yuu weydiiye wuxuu yidhi ciqaabtuu nabigu ku ciqaaba tee ugu adkeed buu yidhi tee ugu dareed markaasuu usoo soo qisadan ree curayna nimanka ayagaa siduu nabiga u galay yaa ugu adkeed buu yidhi xasanulbisri baa wuxuu yidhi inuuna u sheegin baa ficnaan lahayd anas Ah, inuun u sheegin ayaa ficlaan lahayd maxaa yeelay muslimiintu la soo aadi gaal la aadi mahaye kuwan muslimiinta ubaabiinayo sidaa ku sameyn o indhaha ka musbaareen oo dhagaha lugaha ka guray oo sidaa ku samaynaya marka mararka qaarkood masalada diiniga ah sheegiddeeda waxay u baahan tahay mawqiceedii iyo makaankeedii iyo ehelkeedii fahmi lahaa ee meesheeda dejin lahaa in la mariyo ayay mararka qaarkood u baahan tahay alimaam ah, albuhaari kitaab alcilmi waa kii baabaysan jiray qofkii xadiid sheegaa dad u sheega dad kale ka qariya xadiث الnaasi bima yafhamuun atuxibuuna an yukdib allah rasuul dadka u sheega waxay fahmi karaan ilah iyo rasuulka in lagu beenuunto oo dadku si xun ay u qaataan hadalka fahm xun ay qaataan miyo jicish iska ilaaliya wey nacam fitnay ku noqon kartaa baabun wuxuu ku saabsan yahay hubuuti اlqisaasi qisaastu inay sugan tahay fi اlqatli dil bilxajari dhagax lagu dilo wa iyo dhagax waxaan ahayn lagu qisaaso oo min almuxadadaati waxa afka leh ah iyo walmuhaqilaati waxa culays wax ku dila ah wa qatli rajuli wa baabun qatli rajuli nin in loo dili bilmarati bisababi marati naag daraaddeed yani abwaabta mutarjimka xadiisa soo socota laga fahmaya yani qofka hadduu qof dhagax ku dilo dhagax baa sidaa lagu dili hadduu wax toorri oo afla ku dilana wuxuu afka lahaa lagu dilayaa hadduu wax muaqala culus oo dhagax culus iyo wax ku dilana muaqalkii baa lagu dilayaa oo culays wax ku dilo ninkii naag waa loo dila sidaas wey macnaha yani qofka qofku wuxuu wax ku dilo yaa loo dilaya xadiid baa jira laa qisaasa ilaa bisayf ow laa qawada ilaa bisayf wax qofka lagu qisaasi maayo waxaan seefka ahayn seefa wax lagu dila lagu qisaasaya xadiidkaas daciif weeyaan xadiistan iyo qur'aanka daahirkiisa ah oo bimili maa cuuqibtum iyo wixii qofka uu ku ciqaabo qofka isaga lagu ciqaaba iyo arrimahaasaa markaa yaana yaa caddaynaya xadiidkaa daciifka anaa ah ka hor imaanaya waxay ka soo reebaan culimmadu qofkan wuxuu wax ku dilay hadday tahay muxaramun lidaatihi ile waxaa kala jira muxaramun lilcadaawa iyo muxaramun lidaatihi hadduu yahay shaygan muxaramun lilcadaawa dhagaxa de sidiisa xaaraan may ahayn tooridan xaaraan may ahayn laakiin cadaawaddii lagu sameeyey daraaddeed bay muxaram ku noqotay saas darteed wuxuu ku dilay waa lagu dilayaa waa lagu qisaasi karaa laakiin shaygan uu qofka ku dilay hadduu yahay muxaramun lidaatihi asal ahaanbuba xaaraan u ahaaba lagu qisaasi maayo miaal ahaan hadduu ninku uu ilmo dabada oga tago oo liwaad uu sameeyo liwaadkii iyo dabakataggii uu ilmihii u dhinto hadhow markii la qisaasayo dabada ha looga tago la dhihi maayo li'annahu dabakatagu muxaramun lidaatihi weeyaan lama marayo taa iyada ah sideeday xaaraan u ahayd lidaatihi laakiin maxaa la samaynay marka ama sayf baa lagu dilayaa sidii kale loo dilaya loo dilayaa qaarkood waxay leeyihiin qori baa dabada laga gelin markaasaa dee lagu maroojin lagu maroojin ilaa u ka dhinto ayay qaar leeyihiin qaarna waxay leeyiin maya meel kore oo shaahiq ah ayaa laga soo tuurayaa sidii qoomuluud oo kale fajacalnaa caaliyaha saafilaha baa la mateli kor intii la qaado meel kore la saaro ayaa laga soo tuuraya dhagaxna markaasaa la raacinayaa muhim imaam ibnu taymiya raximah allahu tacala isaga wuxuu leeyahay saxaabadu iskumayna khilaafin qofka lugudigihee dabada oga tagaa dadka in la dili laa khilaafa bayna asaxaaba saxaabada khilaaf kama dhex jiro ayuu dhihi jiray ayib kadalika hadduu xumaantii zinadii ilmo yaroo foodeey yar buu zinay ka zinaystay markaasuu saa ku dilay oo ku dhimatay iyadoona saasoo kale weeyaan qisaasti kalea la aadayaa oh, gabar yar oo miskiinahoo saxaabiyaadka calaa awdaaxi lahaa buu u kuul ay qabtay kuul fida ah oo dhalaalaysa wdaaxu waa ah dhalaalka lamacaanka iftiimaysa tiibuu u quuri waayey intuu qaatay kamaba siibanin iyadib intuu qabtay oo madax u geliyey meel goofoo goda iyuu dhagaxna hoos oga dhigay dhagaxna kor kaga dhuftay oo kaga bushaaqay waa cadow faqatalahaa bixajar dhagax buu ku dilay qaala faji'a biha ila anabiy nabiga calayh salaam baa loo keenay gabadhi wa bihaa ramaqun baqiyatu lxayaat ayadoo xoogoo naf ku jirta oon weli aan doorsoomin ayaa nabiga loo keenay calayhi salaam faqaala laha wuxuu ku yidhi aqatalakii fulaan ma hebel baa ku dilay fa ashaarat biraasa madaxay ishaartay allaa maya hebel ma aha uma qaala laha wuxuu ku yidhi ahaaniah kii labaad mar labaad buu ku celiyay ma hebel baa kii kale fa ashaarat biraasiha madaxay ishaartay allaa maya uma sa'ala haalid mar saddexaad buu weydiiyey uu yidhi ma hebelkaa kalaa faqaalat waxay tihi nacam kaa weeyaan wa ashaarat bira'siha madaxay idan qof baa isagoo xanuunsan oo sakaraada oo bastiya haddana isku dayay inuu hadlo isku daaya kuna hadalkii uu hadli lahaabuu xanuunkii haya darteed ka wahsanaya sidaasuu ku tegay markaasa meel loo raaclo weyn ku kudayay in la yidhaahdo oo lala gaaraa fiican isagana uu isku dayo u yidhahdo hebel weeye ayib faqatalahu rasuulullah nabiga calayhi salaam baa ninkii dilay bayna xajarin laba dhagax buu ku dilay marka laakiin qariinay noqotay ninkii lagu dabagalo hadalkeedaasi hebel baa idilay ee loo dili maayo hebel baa idilay low yucda الnaasu bidacwaahum ladaca rijaalu dimaءa qowmi waamwaalihim lakin اbayinata alى اmudaci walyamiina calى man ankar o cala اmudaca alayhi haddii qof walba hebel baa idilay h soo dili lahaa dad baa qof kale ku been uman lahaa marka waa nooc oo raad baa baxay baaritaankii waxbaa noo baxay gabadhi markay sheegtay kii baa la qabtay waa la keenay marka laba shay oo qariinaha xoog badan bay gabadhu sheegtay oo marka koowaade gabadhii markii la yidhi markii la yidhi yaa ku dilay intii kale o dhan waxay tihi maya ima dilin isagii markii la sheegayna waxay tihi kaasaa idilay bay tihi kaasaa i dilay isagii markii loo yeerayna wuu qirtay markii dambe wuu qirtay iqraartii uu qirtay baa lagu dilay anaa dilay bu yidhi ah hadduu diido oo qofka noocaas oo kale ah tuhmada ay gashay waa la marmari karaa xogo waa la yar xiri karaa oo xabis baa la gelina waa la yar marmari karaa sida uu sameeyey zubayr binu cawaam nabiga calayhi salaam markii nimankii ka duuray bani nadiir xaggaas u baxay khaybar la qabtay xoolihii xuyay ibnu aqdab awey waa inaga dhammaatay oo nafaqadiiba zubayr baa loo bixiyo wuxuu ninkaa intaad meesha la tagto soo melmelo si fiican u xanuuji markaasuu caddeeyo oo yidhi meeshaasa ku jirtaa buu yidhi calaa kulli xal ninkan laba dhagax baa lagu dilay bacda iqraarihi shaahidkuna waxaa weeyaan wuxuu ku dilay baa lagu dilay gabadha dhagax buu ku dilay soo maaha laba dhagax midna uu dhigay midna kor kaga dhuftay sidii baa lagu dilay xataa maat waxadaanii yaxya bnu xabiib alxaariiyu qaala xadaanaa khaalid bnu xaariin waxadaanaa abu kuray moxamed bn cala alhamdani xadaanaa ibnu idriis cabdullahi bnu idriis alawdi kilaahuma can shucbat bn xajaaj bihada isnaad wa fi xadiidi ibni idriisa faradakha rasahu madaxu ka budaagay bayna xajarayn laba dhagax dhaxdooda duugeliyey ayuu madax ka budaagay qaala xadaanaa cabdu bnu xumayd qaala xadaanaa cabdurazaaq bnu hamaam ahbaranaa macmar bnu raashidin can ayuuba ibn abi tamiim saktay an carabi qilaabata aljarmi can anas maalikin radia allahu canhu ana rajula min alyahuud nin reer yahuudeeda qatala dila jaariyatan gabar min alansaar calaa xulliyin lahaa xulli iyo kuul ay qabtay oo fidba ah ayuu u dilay uma alqahaa wuxuu ku tuuray fii qaliibin ceel xun oo goof ah oon biyalahayn buu ku dhex tuuray haddana gabadhi halkii baa laga soo saaray wa rabaqa ra'saha bilxijaara dhagax buu madaxeeda ku budaabay oo ku jajabiyey fa ukhida gabadhii baa lasoo qabtay fa uutiya biha rasuulullah nabiga calayi salaam baa loo keenay ukhida gabadhii markii ay sheegtiray ninkaas uu qirtay kadib ukhida ninkii gaalkaa baa lasoo qabtay yahuudigii fa uutiya bihi rasuulullah nabigaa loo keenay calayhi salaam fa amara bihi wuxuu amray an yurjama dhagax in lagu jebiyo rajmiga maanta madaxon weeyaane maaha jidhka kale madaxii baa laga budaagay fa rujima waa la dilay xataa maata ilaa u ka dhintay dhagax lala dhacaayey qaala waxadaanii isxaaq bn mansuur qaala akhbaranaa moxamed bn bakrin akhbaranaa ibnu jurayjin cabdilmalik ibn cabdilcasiiz qaala akhbaranaa macmar bnu raashidin can ayuuba ayub bn abi tamiima bihada اlisnaad milah qaala waxadaanaa hadaad bnu khaalid xadaanaa hamaam ibnu yaxya qaala xadaanaa qataada ibnu dicaama can anas bni malikin ana jaariyatan gabar baa wujida la helay ra'suha madaxeeda qad ruba wixii oo la budaagay bayna xajarin laba dhagax dhexdood fasa'aluuhu waxay weydiiyeen gabadhi yaa ku dilay sa'aluuha man sanaca hada bikiyaa kugu sameeyey fulanun fulanun waa loo laqinay dadkii mujrimiintaha magaalado dhan ee madiina dad yaroo kooban baa yaa xumaan lagu yaqaanaa oo la tuhunsan yahay inta kale dad qumanoo fiican bay ahaayeen mid waasix diina uu reebo iyo mid uu reebo waasix dhibci iyo mid cabsado oo seefta dowladda ka baqa inta labadana saddexdana la keri laayahay markaa la sheegsheegay xataa dakaruu yahuudiyan mid yahuudiya ah oo maarid ah oo la yaqaanay ayaa la yidhi hebel baa fa bira'sa madaxii bay ishaartay faahida alyahuudiyu waa lasoo qabtay faaqara waa qirtay qirashadaasa lagu dilay faamara bihi rasuulu llahi sala allah aleyh ali wasalam wuxuu amray an yurada ra'suu madaxiis in la jabiyo bilxijaar dhagax baabu saaili saailkii buu ku saabsan yahay soomaalidu saa'il bay dhahdaan hebel waa saail saa'il waa qofka xadgudubka la yimaada ee dadka soo weerara naftooda maalkooda cirdigooda iyo sharaftooda saa'ilka ee gardarre iyo dulmi dad ku soo weerara calaa nafsin naf ow cudwii xubin buu rabaa qofka inuu waxyeelo oo waxaan dilaynin laakiin xubnihiisa waxyeelii buu soo ordayaa idaa dafacahu lmasuul kii lasoo weeraray hadduu iska difaaco calayhi korkiisa lasoo weeraray hadduu iska difaaco fa atlafa nafsahu saa'ilkii naftiisa uu dilo aw cudwow xubintiisii uu gooyo oo seef uu ku dhufto oo dee qof kusoo ordaya iskaga jibiyo laa damaana calayhi cala almasuul kii lasoo weeraray isdifaacay wax diya iyo mag looma haysto aakharna waxba looma haysto waa sidaa isaga haddii la dilana shahiid wey man qutila duuna maalihi duuna ahlihi duuna diin fahuwa shahiid duuna damihi laakiin waxaa weeyaan bacda difaaci bilatii yaxsanu waa inaad marka horeba aadan seefta kula ordin marku kuuso ordo manaa kusoo ordaysa aadan dhihin oo ku boodine war soo allaha alla ma soo iska ehabi xagga ka wareeg derbiga ka gal geedka xag ka soo wareeg markaad aragto inuuna ku dhibaynin wuxuu watalo wax wax ku dilo wax lagu dilo ay tahay marka ayadaa iska jiro iska iska celi weeyaan iska celi haddaad lagdi karto ama ul dhufan karto ama aad u hanjabi karto ama xoogow yar dhaawici karto waxyaalahaasad ka hormarinaysaa inaad marka hore wadnaha ka atoogato iyo madaxa murifun ah, mudiihi mutrifun mudiihi laysa yadmanu bacda difaaci bilatii yaxsanu ayuu yihi sacdi ah, ma damaanaysid ma bixinaysid marka intaad si walba yeeshay aad iska kari weyda haddaad iska disho iska aadayso ama xubin aad jarto gacanta uula soo ordaayey aad iska goyso waxba laguma haysta wey qaala xadaanaa moxamed bn muhanaa wabnu bashaar qala xadaana maxamed bnu jacfarin xadaana shucba can qataada can zuraara ibn awfa can cimraan bni xusaynin radi allahu canhu qaal qaatala yacla binu munaya yacla binu munaya saxaabigaha munaya waa hooyadiis aw ibnu umaya umayana waa aabbihiis mar hooyadii baa lagu abtiraya mar hooyadiis rajulan nin buu la dagaalay nin bay isku dhaceen waa khaadimkiisii nin uu lahaa ii khidmee oo qaswatu tabuuq u raacay ayay isku dhaceen oo isqoonsadeen facada axaduma midkood baa wuxuu qaniinay saaxiibow saaxiibkiis midbaa midka kala qaniinay fantasaca yaddahu gacantii buu ka siibtay min famihi kii wax qaniina afkiisii ayaa kii la qaninay baa gacantii siibtay oo la booday ila haddii lagu qaniino joogi mayside fanasaca aniyatah markaasaa labadiisa fool ayaa soo siibmay kii wax qaniina labada fool dhexeen wa qaala ibnu muhanaa wuxuu yidhi aniyatayhi labada fool ayaa ka soo siibantay fakhtasamaa ila nabiy kii oo labada fool siiban yihiin qalaalan yihiin buu nabigu u yimid wuxuu yidhi ninkanaa labada fool iga siibay see ku dhacday haddii la yidhi waan qaniinoo markaan qaniino bu iga siibtay fa qaala nabigaa wuxuu yidhi ayacaddu axadukum axadkiinma wuxuu qaniini oo raamsani walaalkiis walaalkiin walaalkiis miyuu qaniini kamaa sida yacadulfaxlu ritiga qoorhkaa uu u qaniino ritiga kale markaasaa haddana leeda mag isiiyo oo diyaha la isiiyo laa diyata lahu diye iyo mag midna ma laha qofkii asaga sababtiisa wax ku noqdo qof buu legday isaga legday baa isha ka soo dhacday ma ahee jiribaaba jabayoo baf buu yidhi wuu jabay meehasaaba gaariga iska tuuray ficilkiisa qofka hadduu wax ku noqdo laa diyata low wax diyae maga uu leehay ma jirto ah. uu qaniinay markaasaa laga siibtay marka maa loo dayn lahaa haiska ruugeen intuu ilkaa ka dhici lahaayeen usug muu leeyahay maaka waxaa weye caqlan wa sharcan lama aqbalayo mag malihid buu nabiga alay salaam yidhi وxadثna mحamed بن مثنى وبشhاaر qاala xadثna mحamed بن jacفر xadثna شhuعبة عن qتاadة عن cطاء عن بن أbي yعلى an yaclى ibn umayata can الnabiy bimilihi sala اla alay slam qala xaddaana abu qasaan almismiciy malik baa la dhaa magaciisa abu qasaan ibn cabdilwaxid xadaana mucaad yani ibn hishaam xadaana abi can qataada bn dicaama can zuraarata bni awfa can cimraan bn xuseyn ana rajula nin yaacadda qaniinay diraaca rajul nin kale iyuu toogta dhudhunkan ku dhagoo qaniinay fajadadahu kana waa ka jiitay fasaqadat riyatahu foolkiisaa soo dhaxay ama labo farufica ila اnabiy nabiga calay salaam baa maxkamaddii loo gudbiyey sala allah alay wasalam fa ardalahu waa buriyeyoo waxba kama jirin yidhi diyo maleh hadur weeye wa qaala ara'ayta an taakula aradta ma waxaad doonaysaa an taakula inaad cunto laxma hilibkiis ma in hilibkiisa cunto uu kuu joogo oo ku adkaystaa rabtay hadduu kaa siibto ilkihii kaa siibmeen maxad yaad eed yaad ku eedi yaad ku eedi warkaa qaala xadaana abu hasan almismiciyu qaala xadaana mucaad bin hishaam qaala xadaana abi hishaam siwaay can qataada bni dicaama can budayl ibni warqaac can cataa bn abi rabax can safaan binu yacla ana ajiiran nin khaadim ah oo la soo ijaartay liyaclaa binu malaya uu soo ijaartay cadar rajulun ninbaa qarinay diraacahu ninbaa diraaciisii gacanta ku dhegay isaga yaclaha lagu sheegaa fajadabahaa markaasuu kii la qaninayna ka jiitay gacantiisii fasaqada aniyatahu foolkiisaa ka soo dhacay fa ila nabiyi sala allah alay wasalam rufica ila nabiyi nabiga loo kor yeelay qadiyadii arrintaa dhacday fa abdalahaa nabiguna waa buriye waxba kama juru yidhi hadal weeyaan diyo malihid wa qaala aradta ma waxaa doonaysay an taqdamahaa inaad iska ruugto uun kamaa sidaa yaqdamu alfaxlu ritiga ama dameerka uu u qaniino u ruugo neefka kale xadaana axmed ibnu cuhmaan annawfali qaala xadaana quraysh ibnu anasin ibnu cawn cabdullaahi ibnu cawn can muxamed ibnu siriin albasri can cimraan ibni xusaynin radi allahu canhuma ana rajulan nin yacada yada rajul nin kale gacanta ka qaninay fantasaca yadahu yadulmacduub kii la qaninay gacantiisii wuu siibtay fasaqadat waxaa soo dhacday aniyatu aniyat lcaadi kii wax qaninay foolkiisii ow aniyatahu laba fool baa israacday faistacdaa wuxuu dacwada u gudbistay rasuulallaahi nabiga calayhi salaatu wasalaam istadcaa istacdaa wuxuu u gudbistay oo u cabuday rasuulallah nabiga calayh salaam dacwo u gudbistay faqaala rasuululah nabiga alay slam wuxuu yidhi maa taamurni haye markuu dhegaystay ya wuxuu yidhi maxaad i amraysaa maxay kula tahay oo seenku dhahaa waayahay ta'murni ma waxaad i amraysaa hadda an aamurahu asagaana inaan amro an yadaca yadahu gacantiisa inuu ka tago fii fiika afkaada u daayo taqdamuha saaad iskaga ruugto kamaa sida yaqdamu lfaxlu rutiga qoorkaa uu u ruugo caraysan midka kale adfac yadaka bal adigana gacantaada u dhiib asaga xataa yacadahaa ha ku qaniino uma ntazica ka siibo bal foolashisaara inay dhacaan wax kaloo ku hayna mala wey Ah. gacantaada intaad u dhibto ku qaniina ka jiido adna bal foolashiisa inay soo dhacaan marka waxaas taasoo kale umay noqon lahayd middaasna macnaha waxa weeyaan waa caqli celin baa la yidhahdaa waa u caqli celinayaa meesha si uu wax ku heli karo samcan wa basaran si uu wax ku heli karo ninkan ma muuqato meesha maxaa ku yaalla maxaad rabtay ah, ninkanaan qaniinay koow haddaan qaniinay gacantaydii gacantii aan ka qaniinay ayuu iga faksaday ilkiibaa iga soo dhacay magtayda hala siiyo toban geelu rabaa in la siiyo xadaana shaybaan bnu faruuqa qaala xadaana hamaam bnu yaxya xadaana cada bin abi acdaa can safaa bnu yacla bn umraya can abihi qaal ata nabiya nabiga calayh salaam rajulun baa u yimid sala allah alay ali wasalam waqad cadda walxaal qad cadda yadda rajuli nin kale uu gacanta ka qaninay fantasaca yaddahu kii la qaninay gacantiisa siibay fasaqada waxaa soo dhacday taniyatahu labadii fool midkii wax qaninay yacni aladii cadda kii qaninay wey ka foolasha beelay qaala faabdalaha nabiyu nabiga waa buriyey calayh salaam waqaal aradtama waxaad doonaysay an taqdamuu inaad iska ruugto kamaa yaqdamu alfaxlu qaala xaddaana abubakr bin abi shayba qaala xaddaana abu salama xamaad qaala akhbarana ibnu jurayd akhbarana cadaa qaala akhbarani safwaan binu yacla bin umayata can abihi abihi jacla bin umaya ah radia allahu canhu qaal qazawtu maca nabiyi nabiga maciisaan duulay qaswata tabuuk tabuuk markaas waxay ardu ruum shaam bay ku taallay waa duwalkii u dheeraa nabiga uu gala buu ahaa calayhi salaam jasiira intuu ka baxa dhulkii carabta deganeed yuu ruum ugu tegey meeshooda inuu ku weeraro saxaabadii bay laayeen qaswatu eh, mxua bi'ru mucuuna iyo raggii quraadahay la laayay baa loo abaalgudaayay waakay kay kala carareen oo ogolaadeen jizyana bixiyaan oo dagaal la'aan baa lasoo noqday dagaalaan baa lasoo noqday lagama harina haddana usaama binu zayd buu diyaariyey oo yidhi halkaa ka daba tag ah, aabihii zayd binu xaaritaa ka mid ah dadka lagu laayay nabiga calayh salaam waa kii isagoo jiran wixii oo usaamo iyo ciidankiisa diyaar yihiin dardaarankiiba ku daray ciidanka ayaan la baajinin ha baxaano abubakar qalinku ku duugay wuxuu laleeyahay war dagaalkii cadowgii cadow badan baan leenahay oo dadkii muslimiintaabaaba isbeddel ku dhacay oo qaarkood ridoobay oo zakadii diiday aan kuwan dagaalka daakhiliga aan aan ku adkaysano iyo wuxuu maya wasiyadii nabiga calayh salaam waa inaan fuliyaa buu yidhi waxayna noqotay arrin xikmada xikmad bay noqotay maxaa yeelay marka nabiga uu dhintay carabtii iyo caraabtii iyo reerbaatiyihii tuulooyinka kale waxaa maka iyo madiina iyo daa'if iyo aan ka ahayn magaalo ay degaan nimankii ree cabdi eh, qays ahaa intii kale way gaaloobeen dadkii dibiga u gaaloobeen marka waxaa ku dhiiraday kuwii gudaha ahaa kuwii bannaanka ahaana way ka sii daran yihiin ciidanka marka in la bixiyo waxaa ku quus qaadan waxay islahaayeen ciidankii muslimiinta xooggoodii baa hoos u dhacay oo aleelahay tabar ma hayaan markii lagaba baxo xuduuddii oo gaaladii halkooda loogu tago gaaladii soo mahmaahanaysa oo lahaa dacfi baa jiree tabardarri horta waxay arkayaan in ciidanka sidii u dhisan yahay kuwa meeshan ku jira gudaha ee zakabixintii diiday ama ee diinta ka baxay ridoobayna ayaguna waxaa weeyaan awooddii bay arkayaan sidii bay arrintu noqotay xikmadii abubakar ilahay u waafajiyey radia allahu canhu wa ardaa qaswatu tabuuq baa nabiga la socday buu lehy wakaana kaana yaclaa yaquul wuxuu dhihi jiray tilka alqaswatu qaswada ayada ah awthaqu camali acmaasha aan la imaaday midaan oo u kalsoonahay weeye cindii agtayda camal aan ilaahay dartii oo la imaaday camalkan oo u kalsooni badnahay wey markii ikhlaaskii iyo taxamul taxamulmashaaq eh, culayskii uu xumbaar dhibaatadii ay u mareen faqaala cadaa wuxuu yidhi qaala safwaan qaala yacla kaana lii ajiirun ninbaa e, ajiiraan lahaao i khidmeeyo oon ijaartay faqaatala insaanan buu la dagaalamay facada axadumaa midkoodbaa yadaal aakhari midka kale gacanta ka qaniinay hadaayan soo marray inay isagii midka lahay qaala laqad akhbaranii safwaan wuxuu ii sheegay ayuhumaa kii cadol aakhara midka kala qaniinay oo fantazaca almacduub kii la qaniinay yaddow gacantiisii buu siibtay min fiil caadi kii wax qarina afkiis buu kala baxay fantasaca waxaa soo siimay ixdaa aniyatayhi labada foolmidood ama labaduba faatayaa annabiya nabiga iskula tageen calayh salaam faahdara aniyatahu foolshiisii hadur baa laga dhigay foolka ilkihiisa foolalka waa ilkaha koraa layidhah qaala waxadaanaa camar ibnu zuraara akhbarana ismaaciil bn ibraahim qala akhbarana ibnu jurayd bihada isnaad naxwa wallah aclam bilahi towfiq sala allah wasalam alay